بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الأخبار وأما الأخبار أخبارتي falkhabaru khabarku maaka weeyaan yadkhuluhu uu gelayo asidqu run iyo walkadibu beeni waalkhabaru khabarku yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qaybsami aaxaadin qeyb aaxaad ah wa mutawaatirin iyo qeyb mutawaatir ah falmutawaatiru qeybta mutawaatirka ihi maaka weeyaan yuujibu waajibiya alcilma cilmi ka waajibiye ayaa la odhanayaa mutawaatir wa huwa isagu an waa inay wariso jamaacatun jamaaco iyo koox laa yaqacu uuna dhacaynin atawaadu'u inay isku waafaqaan calalkadibi been inay isku waafaqaan can midlihim iyagoo kale ayayna ka dhacaynin wahaakadaa sidaa ayuu ahaanayaa ilaa an yantahiya ilaa intuu ka gaadhayo ila almukhbari canhu ka laga warramayo warka wa yakuunu fi lasli asalkiisuna wuxuu ahaan can mushaahadatin aragti أو samaacin ama almaqal laa canlijtia laa can ijtihaadin ijtihaad samaya weeyi wax lagu ijtihaadayo ma aha waalaaxaadu aaxaadkuna huwa isagu alladii ka weeyaan yuujibu uu waajibinay waajibinaya alcamala camal ayuu waajibiyaa in lagu camal falo walaa yuujibu mase waajibiyo alcilma cilmi ma waajibiyo wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa mursalin mursal iyo wa musnadin musnad ayuu u qaybsami falmusnadu musnadkuna maaka weeyaan itasala uu xidhiidho isnaaduhu isnaadkiisu uu xidhiidho walmursalu mursalkuna maaka weeyaan lam yatasil uuna xidhiidhin isnaaduhu isnaadkiisu uuna xidhiidhin fa in kaana hadduu yahay mursalku min maraasiili gayri saxaaba saxaabada kayrkeed mursalladoodii falaysa bixujatin xujo ma aha ilaa maraasila saciid ibni musayab saciid ibn lmusayab mursalkiisa mooyaane maraasishiisa mooyaane fa inahaa iyada waa maraasiisha saciid ibn musayab futishad waa la baadhay fawujidad waxaa la helay masaaniida can inabiyi sala allahu calayhi wasalam iyadoo masaaniid oo sanadkii wadata oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam toos ula xidhiidhaysa siyaqu adaa'i alxadiid waalcancanatu cancanadii tadkhulu waxay geli cala alasaaniidi sanadyada ayay geli wa idaa qara'a markuu akhriyo ashaykhu sheekhu markuu akhriyo yajuusu waxa bannaan liraawi ninka raawiga ah ee wax warinaya an yaquula inuu yidhaa xadaanii wuu ii warramay wuu ii sheekeeyey ow akhbaranii ama wuu ii warramay wa idaa qara'a markuu akhriyo huwa isagu calaa shaykhi sheekha uu ku akhriyo yaquulu wuxuu odhan akhbaranii walaa yaquulu odhan maayo xadaanii wain ajaazahu haddii uu u ijaaso siiyo ashaykhu sheekhu min gayri qiraa'atin akhris la'aantii fayaquulu wuxuu odhan ajaazanii wa akhbaranii ijaazatan akhbaranii ijaazatan wuu ii warramay ijaaza ahaan buuna iigu warramay waxaynu culima doonaynaa haddaba alakhbaar inaynu eegno adiladu afar bay ahayd qur-aankii waan iska soo baxnay ijmaaciina waynu ka soo baxnay alkitaab walijmac labadaasaan soo qaadanay waxaa inoo dhiman asunna waalqiyaas maanta waa asunna baan maraynaa alakhbaar haddaba qur-aanka hal dhinacun baa laga baxsiyaa kitaabka dhinacun baa laga baxsiyaa xagga sanadka lagama baxsiyo oo tawaatur buu inagu soo gaadhay kolka sanadka qur-aanka lama baxsiyo aayaddaa sanadkeegii suuraddaa sanadkeegii lama odhanayo laakiin waxaa laga baxsiyaa xagga dalaalada xukunka uu ku tusayo oo luqada ayaa dib loogu noqdaa kitaabku aayadda aad inaad xukun ka qaadato dalaaladeeda iyo kayfiyatul istidlaalkeegaynu baadhaynay waa aayaadka qur'aanka ah inay aayaddu caam tahay inay khaas tahay inuu istifne jiro inuu shardi jiro in laysku khasisayo ayaa xaggaasaan ka baadhaynay laakiin axaadiidta laba dhinac ayaynu ka baadhaynaa waxaynu ka baadhaynaa horta hubuudka inay sugan tahay oo marka mustalaxi baynu u baahanay xagga labaad ee laga baadhayaana waa dalaalatu nasi cala alxukmi oo sidii kitaabkaba aynu usoo baadhnay xadiidkani xukunka suu kuu tusinayo sidaana waynu u baadhaynaa labadaa dhinac baynu kitaabka sunada ka baadhaynaa dhinaca koobaad waxaynu nidhi waa wey waa hubuut xagga hubuutka sugnaanshaha dhinaca labaadna waxaynu nidhi waa dalaalada uu kutusinayo xadiidkani cala alxukmi labadaa dhinac ayaynu axaadiista rasuulka ka baadhaynaa sala allahu calayhi wasalam wa ama alakhbaaru akhbaartii waa khabarkii wa ama alakhbaar falkhabaru khabarku maaka weeyaan yadkhuluhu uu gelayo asidqu run ayaa gelaya walkadibu beenina way geli horta khabar maxaa loo yaqaanaa luqadda ma huwa alkhabar khabarka waxaa ka soo horjeeda inshe khabarka ayaa ka soo horjeeda insha baa ka soo horjeeda khabarku waa waxa run iyo been leh inshana waxaa loo yaqaan waxaan run iyo been lahayn khabarka maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi waxa run iyo iyo been runna noqon kara beenna noqon kara haddaan idhaa maalin baan joognaa maalin baan joognaa haddaan idhaa miyayna run noqon karin haddaan maalin joogno haddoo kale de waa run haddaan idhaa habeen baan joognaa ka waran haddaba inagoon habeen joogin baan idha habeen baan joognaa waa maxay been wey hadalka runna yeelan kara beenna yeelan kara ayaa loo yaqaanaa ee marka saa afkaaga uga soo baxo la odhanayo ma runbaa mise waa been labadan liis liiskee lagu daraya liiskii runta mise liiskii beenta ayaa la odhanaya waa khabar waxaa ka soo baxay inshaha inshuhu isagu labadaa ma aha run iyo been labadaa ma yeesho oo waxaynu ku ogaanaynaa haddaan ku idhaa fadhiiso ma runbaa mise waa been amarka bal ka waran amarku waa inshi dee fadhiiso ereygan fadhiisihii ma runbaa mise waa been dee midna ma aha haddaan ku idhaa gidaarkaasi muu qoslaya mise wuu ooyaya maxaad odhan dee wuu qoslayaanay odhan maysid wuu ooyayaanay odhan maysid kolka fadhiiso haddaan ku idhaa iyo kaalay iyo cab iyo cun iyo haddaan ku idhaa waxyaabaha noocaas oo kale ah eeg khabar ma aha sidaa darteed run iyo been ma galaan run iyo been ma gasho waa inshe inshuu wax dhacayba ma aha fadhiiso marka lagu le fadhigaagii mise ka dhacayba shay jira baa la yidhaahdaa ma mise waa beene waa wax ahaysi lagu leeyahy samee lagu leeyahay weeye falkhabaru khabarku haddaba maaka weeyaan yadkhuluhu uu gelayo asidqu sidqi oo run ah iyo walkadibu kadib oo been ah waxa run iyo been yeelan kara ayaa af carabiga khabar loo yaqaanaa run iyo been waxa wanaagsan baa la yidhi halkaa in lagu daro lidaatihi maa eg maa yaxtamilu sidqa walkidba lidaatihi marka daatadiisa la eego ayuu run iyo been noqon karaa maalan musaylamatu lkadaab muxuu sheegtay inuu maxay yahay inuu nebi yahay buu sheegtay sow been cad ma aha ya dee lidaatihi uma aha been cad eh marka lidaatii qofku markuu yidhaha nebi baan ahay hadalka nebi baan ahay run iyo been buu badhaa ama waa run ama waa been laakiin lidaati eg haddii liqaa'ilihi aan eego liqaa'ilihi waa beenuun waa been uun musaylame hadalkiisaasi beenuun weeyi markaad qaa'ilkiisii eegto haddaba lidaatihi baa lagu leeyay marka hadalkan uun la eego ee cidda tidhi aan la eegin eeg aayaadka qur-aanka ad soo qaadanaysaa aayaadka qur'aanka qaa'ilkii waa allah waa run uu wuxuu ilaahay ku hadlaa soo caynkaa maaha haddaba qaa'ilka ha eegine macnaha hadalkani uu leeyahay uun eeg ama aayaad ha ahaado ama axaadiis ha ahaado ama musaylamatulkadaab ha ahaado hadalkan un baad eegeysaa qaa hadalkan oo qura ayaad eegeysaa hadalkan keligii markaad eegto ayaa dee la qiimaynaya la odhanaya run iyo been buu banaa mayla socotaa hadda waa lidaatihi liqaa'ilihi maaha falkhabaru khabarkii maaka weeyi yadkhuluhu uu gelayo asidqu sidqi oo run ah ayaa gelaya walkadibu kadib oo been ah ayaa iyaduna gelaysa run iyo been buu noqon karaa ama waa run ama waa been walkhabaru khabarkii yanqasimu wuu qaybsamayaa ilaa qismayni laba qaybood buu khabarka u qaybsami khabarku waa laba qaybood waa axaadiistii rasuulka sala allahu calayh wasalam aaxaadin qeyb aaxaad ah wa mutawaatirin iyo qeyb mutawaatir ah labadaa ayaa loo qaybinaya axaadiidta inuu xadiidku aaxaad iyo iyo mutawaatir labadaasaa loo qaybinayaa labiyo toban baa bays ah waana laga badiyaa oo labiyo tobanka waa laga badiyaa waayo xadiidka kol haddaynu u qaybinno xadiidku inuu mutawaatir yahay iyo xadiidku inuu aaxaadi yahay mutawaatirku shuruud ma lehe halkaa iska dhigo maxaa kuu soo hadhay mutawaatirku markaan ku leeyahay wax lasii baadhayo ha la baadhay sanadkiisa lagu odhanayo maaha inuu mutawaatir yuhun baa shuruud leh laakiin wax kalood usii baahan tahay ma jiro xadiidka aaxaad aaxaadka ah maxaa loo qaybin jiray saddex baa loo qaybin jiray in dabqada ugu yar hal nin uu wariyo maxaa lagu magacaabaa markuu hal nin wariyo casiiz iyo in laba nin ay wariyaan dabqada ugu yar maxaa lagu magacaabaa haddii laba nin ay wariyaan ya ariib buu ahaa ka halka nin ay wariyaan halka ninkay wariyaan hariib buu ahaa ka labada nin ay wariyaanna casiiz weeye iyo in saddex nin iyo wax ka badani ay wariyaan maxaa la yidhahdaa saddex nin iyo wax ka badanna mashhuur baa la yidhahdaa kolka xadiidka dabqada ugu hooseysa hadday hal nin noqoto tirada ugu yari xadiidkaa warinaysa ee xadiidkaa haysaa hadday hal nin tahay waxaa la odhanayaa waa hariib haddii dabqada ugu hooseysa ay laba nin noqoto tirada ugu yari hadday laba nin noqoto waxaa la odhanayaa xadiidkaasi waa casiiz haddii tirada ugu yari saddex nin ay noqoto saddex nin hadday gaadhaan maxaa la odhanayaa xadiidka ah mashhuur baa la odhanayaa soo saa ma aha eeg xadiidka kolkaa waa afar qaybood inuu mutawaatir yahay iyo inuu qariib yahay iyo inuu casiiz yahay iyo inuu mashhuur yahay maxaynu haynaa culimo afar qaybood baynu haynaa afartaa qaybood waxa qism alcaqliya ay sheegaysaa صحيح لبا صحيح لذاته صحيح لغيره هي حسن لبا حسن لذاته هي حسن لغيره ضعيف ka hayno kala qaad qaadin ciida wax la eg ضعيف ku noqdaa aad buu ضعيف ku badan yahay ضعيف iskaga soo gaabso tiradu inay soo ururtaynu rabnaa emisaynu haysanaa markaa halkii horena maxaynu ku haysanay labadaa un isku dhufo shantan xukun afartii qaybood ku dhufo labaatan kaasuu noqonaya haddaynu ka badinno labiiyo tobankii maalinta dhaweydaan sheegaynay labaatan kaasuu noqonaya labaatankaa waa qism alcaqliye labaatankaa waxaa inaga baxaya oo meesha ka gebi ahaanba ka baxaya afarta ka imanaysa oo saxiixun laga soo qaadanayo saddex baa inaga baxaya ka imanaya iisoo sheeg mutawaatirka mutawaatirku isagu saxiixun baad ka soo qaadanaysaa daciifna ma yeesho xasan ma yeesho sidiisaasu isagu mutawaatirku ayuu ku buuxaa kolkaa mutawaatir daciif ma jiro de af carabiga mmusalaxa mutawaatir xasan aad odhanaysaa ma jiro culima waxaynu haddaba u baahannahay saddex baad ka saari doontaa labaatankii maxaa soo hadhaya qisma alcaqliya labaatanka sheegtay qisma alkhaarijiyana toddobiyo tobankaasi sheegaysaa waanan ka badin karnaa waanan ka yarayn karnaa wa ama alakhbaaru akhbaarta iyo khabarka falkhabaru khabarku maaka weeyi yadkhuluhu uu gelayo asidqu sidqi oo run ah iyo walkadibu kadib oo been ah lidaatihi daata ahaantiisa marka aad u eegto walkhabaru khabarkii yanqasimu wuxuu u qaybsamay ilaa qismayni laba qaybood aaxaadin qeyb aaxaad ah wa mutawaatirin iyo qayb mutawaatir ah falmutawaatiru xadiidka mutawaatirki ihi maa yuujibu waa ka waajibiya alcilma cilmi ayuu waajibiyaa cilmi yaqiin buu waajibiyaa xadiidku mutawaatir hadduu noqdo yaqiin buu kuu sheegay camalna dee wuu keensanayaa waa in laguna camal falaa xadiidku hadduu mutawaatir yahay cilmi iyo camalba wuu inoo keenaya alcilma walcamala talow haddaba tawaaturku muxuu ahaa ereyga tawaatur ah ereygan mutawaatiri waa ismi faacil oo tawaatara ka yimid ismi faacil oo tawaatara tawaatara ya horena miim godan qablaakhirkana kasri mutawaatir waa ismi faacil oo tawaatara ka yimid masderkiisana qablaakhirkaa la godaa tawaatara unbaa tada dambe aad godi tawaatur haddaba tawaaturku luqada ilan marka erey la sharxayo masderkaa lasoo qaataaye markastood u baahatay inaad shay sharaxdo horta masderkaa la sharxaa markaasaa waxa laga ishtiqaaqday loo leexdaa haddaba tawaatur in la sharxaa fiican kadibna mutawaatir la sharxo tawaaturku luqada atataabuc baa kamid a atataabuc waa israacraaca shaygu uu israacraaco تواتر أي عربت يلاهدين وجاء تواتر شيء جاء بعده في إثر بعض أما تواتر المضر بيلاهدين تتابع نزوله تتابع نزوله متواترك هدبا واكا أي ورينيان جماعو أن بينس وافق كريني متواتر وحديثك أي وريان جماعو أن بينس وافق كريني فالمتواتر متواتركي maaka weeyi yuujibu waajibiya alcilma cilmi iyo yaqiin waa la xadiid nebi inuu yahay mutawaatirba hadduu yahay waynu ku dhaaranaynaa xadiidkii rasuulka inuu yahay sala allahu alay wasalam waa la yaqiin war mala xadiidkan rasuulku ma odhan ha odhani soo ahlu xadiidka maydaan arag inay yidhahdin hada alxadiid saxiix laakin fiihi rakaaka maad aragteen hada alxadiid saxiix laakin fiihi rakaaka waxay ku odhanayaan ahlu xadiidku hada alxadiid daciif laakin fiihi yaluuxu nuuru nubuwa yaluuxu fiihi nuuru nubuwa eeg macaani baa jirto ahlulxadiidku ay isticmaalaan xadiidkani waa saxiixo shuruudii saxiixa wuu buuxsaday laakiin rakaakaa ku jirta alfaadan waxogaabaasi ka abay ku odhanayaan ama xadiidkani waa daciif laakiin haddana nuur nuur baa ka muuqda nuur ayaa ka muuqda waxaa jira macaani badanoo dee mustalaxa lagu yaqaan ama ahluxadiidku ay isticmaalaan oo inoo iman doonta baa jirta hadduu mutawaatir yahay xadiidkaasi waa xadiidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam yuujibu lcilma waa inaad ogaataa cilmigu waajibin waanad ku camal falaysaa dee kol hadduu cilmi waajibi waad ku camal falaysaa haddaba talow culimo mutawaatirku ma xadiidka rasuulku unbuu galaa mise wararkaba wuu galaa dee wararkaba wuu galaa culimo sheeko yaroo maanta lainooga sheekeeyey baa mutawaatir noqon karta sheeko maanta lainooga sheekeeyey ayaa xaddu tawaatur gaadhi karta warwarkaasi wuu jiraayo waa xaddu tawaatur tawaatur buu gaadhay mutawaatirka xadiidun raadinin war hargeyse ka dhacay baad raadini oo marka qaar waa tawaatur wuu tawaaturay lagu odhanaya warkaasi maraykanku xaguu inaga xiga ma bari mise galbeed mise waqooyi mise koonfur bal culama xaguu inaga xiga sheega maraykan horta ma galbeed ba ma bari ba ma koonfur ba mise waqooyi ya waa galbeed saw maaha galbeed buu inaga xigaa inteenan cid aragtay inaguma jirto haddana waa tawaatur maynaan ku dhaharan karayn war waynu ku dhaharan karnaa waa mustafiid weeyi waxaa loo baahan yahay warkani war ummad aan been isku waafaqi karaynin warka ay kuu sheegaan ba tawaatur baa la gaadhsiini xadu eh, tawatur gaadha sidiisaad ku qaadanaysaa war gaalaaba hataa kuu sheegi karta gaalo ah, dadkan eh, beenta isku waafaqi karaynin odhan mayno xataa shuruuddooda waa inay islaamun yihiin eg eh, waxa weeye ama wuxuu dooniba ha noqde warka haduu kuu sheego tiro ay mustaxiil tahay caqliyan inay been isku waafaqaan been tirada aan sinaba iskugu waafaqi karaynin warka ay sheegaan tawaatur baa lagu tilmaamay xadiis ba yuuna noqonin tawatur ayaa lagu xaddu tawatur buu gaadhay baa la yidhaahdaa afar shardi buu mutawaatirku leeyahay xadiidkeenan mutawaatirka ahi eeg warkan mutawaatirka la odhanaya afar shardi buu inoo yeelanayaa bal ila eeg afartaa shardi haynoo buuxiyo falmutawaatiru mutawaatirku maa yuujibu waa ka waajibiya alcilma cilmi ayuu waajibiyaa wa huwa isagu an yarwiya waa inay wariso jamaacatun kooxi waa inay wariso kooxda oo laa yaqacu uuna dhacaynin atawaadu'u iswaafaq ayaana dhacaynin cala alkadibi been laysku waafaqaa can milihim iyagoo kale ayuuna ka dhacaynin wahaakadaa sidaa ayuu ahaan ilaa an yantahiya ilaa intuu ka gaadhayo ila almukhbari canhu ka warka laga keenayo ka laga warramayo ka laga warramayo ilaa intuu ka gaadhayo wayakuunu wuxuna ahaan في الأصل حق أصل كدامده عن مشاهدة مشاهدة وان أرقني أو سماع أما مقل وان مقلي لا عن اجتهاد اجتهاد يوان كدد ألني مايا اجتهاد كله وقفي كراي وقرب مري كراي هذا علم تعريفك وحين كفائدي سني تواتر كتعريفك أنو سميني وحين كفائدي سني أفر شرطي أيو ليه تواترك أفر تبا تعريفك أنو كفائدي سنينا shardigeenna koobaad ee tawaaturku leeyahay waxaan ka qaadanay horta an yarwiyahu an yarwiyahu cadadu tiro waa in la hayaa tiro cadadka madluubka ah ee tirada loo shardinayo lama garanayo cadadka lama odhan karo toban nin baa warinaya lama odhan karo toddobaatan baa warinaya lama odhan karo boqol baa eeg tiro gaara qaban mayno waa inay tiro meesha jirtaa tiradana haddaba meelaha qaarna tiro yarbaa aan been isku waafaqi karaynin meelaha qaarna tiro badan baa been isku waafaqi karta sowsaa ma ogid kolka wakti way kala duwan imika markaad eegto meel miyi ah oo dadku ayna xidhiidh balahayn oo la kala go-an yahay sidii berigii hore la ahaan jiray haddii saddex nin oo kala duwan ama toban nin oo kala duwan warkay sheegaan dee tawatur baa lagu macnayn karayay laakiin maanta oo ka waran afku xoogluhu uu badan yahay oo raggan intay dhammaan wada bilaa camal noqdeen makhaayadaha laga sheekaynayo warka ay toban nini kuu sheegaan ma tawatur baynu gaadhsiin oo magaalo adee oo wada dilaaliina eeg ma odhan karaysid eeg warkani waa tawatur buu gaadhay odhan maysid ku macnayn maysid tawatur waa xaddu tawatur odhan maysid eeg tiradu mararka qaar iyadoo yar ayay tawatur gaadhi kartaa tiradu iyadoo badan bay mararka qaar tawatur ayna gaadhaynin kolka tawaturku tiro go-an oo aan odhanayna tiradaa ha noqdo oo culimadu ay isku waafaqeen ma jirto way kala duduwanaan kartaa markaa tawaturku kala duduwanaan karaa ko horta waxaynu u baahannahay cadad waa in la helo cadad tiro waa in la helo tiro waa shardiga koobaad tiro inay werisay hal nin hadaba tawaatur ma noqon karo laba nin tawaatur ma noqon karaan tiradaasi waxaa laga toddobaatan tawaatur waan arkaynaa iyagoo waa la arkay in ka yar in ka badan w tawaatur way noqon karaan qodobka labaad waa inay caadadu mustaxiil ka dhigto inay isku waafaqaan been waa inay mustaxiil tahay warkaa dadka sheegay inay ku heshiiyaan been aan sheegno mustaxiil lagumaba heshiin karo war intaa leegin la sheego sida loo kala fogfog yahay ama mar qura loo wada yidhi ama isgaadhsiin la-aani ay meesha siday uga jirto isgaadhsiin la waa la seexday waa la seexday uno markii la seexday ee waagii beryey unbaa dadan is ogeynoo telefoonna aan haysan unbaad kadna halkaa ugu tagtay kana halka kan xalay maxaa dhacay hadda xalay markay kala tegeen waad ogeydba saacaddaa waxaasaa dhacay saacaddaa waxaasaa dhacay saacaddaa waxaasaa dhacay saacadda waa warkii tawaatur buu noqonaya laakiin isgaarsiintani markay soo baxday dee waraan maa telefoon la iskugu sheegay baa lagu odhanaya mise ar ma netka laga daawaday baa lagu odhanaya waxyaabo badan hadda warka la iskugu gudbiyaa jira oo tawaaturki dee meelo badan hadda ay tiradii inay sii badnaata mooyaane ay ku daciifayso waa inay dadka xadiidka wariyey inay beenis ku waafaqaana mustaxiil ay tahay waa shardiga labaad labadaa shardi culima waxaa lainooga baahan yahay sanadku dabaqaad buu leeyahay sow sanadku dabaqaad ma leh dabaqaadka sanadka oo dhan dabqada koobaad ilaa dabqada u dambaysa labadaa shardi waa looga baahan yahay dabqad kaste waa inay tirada warinaysaa cadad yihiin iminka maalan dabaqaadka soo ma garanayno eeg hadda dabaqaadka baa la tusaaleeyo haddaan idhahdo xalay dooxu wuu rogmaday shalay dooxu wuu rogmaday oo biyaa maray haddaan idhaahdo oon warkaa sheego oo maalan sheekh caamir u sheego oo maalan sheekh maxamed uu u sheego oo maalan sheekh xuseen uu u sheego oo sheekh xuseenna uu idinka idiin sheego imise dabqadood buu warkaasi soo maray ya waa afar xuseen sheekh maxamed sheekh caamir aniga kolkaa dabqad kaste waa loo ba aniga waxa la doonaya markaan doonayno tawaatur anigu dabqad gaaraan ahay dabqadaydaasi waa inay tiro dad badan waa inaanu warkan ku sheegayno dadkaa badanina waa inayna isku waafaqi karayn been dabqada igu xigtaa waa dabqadaa sheekh caamir waa inay sheekh caamir dabqadiisaasina tiro badan waa inay noqotaa tiradaasina waa inay beenayni isku waafaqi karayn dabqada ka dambaysa waa dabqada sheekh maxamed sheekh maxamed dabqadiisaasina waa inayna been iyaguna isku waafaqi karaynin dabqada ka dambaysana waa dabqadii sheekh xuseen waa inay tirana yihiin beenna ayna isku waafaqi karaynin eeg dabqad kaste dabqad kaste waxaa laynooga baahan yahay inay tira jirto soo saartay beenna ayna isku waafaqi karayn haddaba waxaad ka warantaa warkaa aan sheegnay dooxiibaa biyo mareentaa haddii aniga dabqadaydu ay laba boqol tahay laba boqol oo nin baa sheegay inay dooxii biyo mareen dabqadii sheekh caamirna saddex boqol bayba noqotay saddex boqol oo nin baa sheegay inay dooxii biyo mareen dabqadii maxamedna kelidiibuuba noqday keligii baa sheegay wax kale cid kale ma sheegin saddexdii boqol ee sheekh caamir waxa ka wariyey ayo cidda ka qaaday sheekh maxamed buu noqday ee arday u noqotay kolkaa inuu dooxii biyo mareen dabqadii sheekh xuseenna shan boqol bayba noqotayba shan boqol nin baa sheekh maxamed ka faa'iiday inay dooxii biyo mareen ma tawatur baynu odhan tawatur ma may maaha tawatur eeg aniga dabqadaydan tawatur buu ka yahay sow maaha dabqada sheekh caamir tawatur buu ka yahay soo maaha dabqada sheekh xuseen tawatur buu ka yahay soo maaha dabqada sheekh maxamed ee kama aha kolka xadiiskana waxa loogu magac daraa dabqada ugu dadka yar yahay dabqada ugu dadka yar yahay baa la oranayaa aynu xadiiska dabqada ugu magac darno dabqadaas loogu magac dari hadda maxamed saw kalidii ma aha xadiiska magaciisu muxuu noqonayaa gariib buu noqonayaa ee kalii buu noqday waa gariib hadday laba noqdaanna muxuu noqonayaa dabqadiisa laba hadday sheegaan aziiz hadday saddex noqdaanna mashhuur buu noqonayaa kolka waynu aragnaayo dabqada uu ugu dadka yar yahay ayaa xadiidka sidiisa magaca looga bixiya oo la yidhaha xadiidka aynu ku magacawno laba shardi baynu haynaa xadiidka mutawaatirka ah tira ha wariso waa kow shardiga labaadeen haynaa waxa weeye tiradaasi mustaxiil ha noqoto inay been isku waafaqaan shardiga saddexaad dabaqaadka oo dhani waa inay ku siman yihiin bay waa inay dabaqaadka oo dhani labadaa shardi ee hore waa inay ku siman yihiin labadaa shardi hore dabaqaadka o dhani waa inay ku siman yihiin dabqad kastaa waa inay tida tahay beenna ayna isku waafaqi karin shardiga afraad asalkiisa dambe sow maadan arag markuu dhammaanayo anigaa sheegay sow maaha dooxaynu biyo maray eeg sheekh xuseen baa wariyey sheekh maxamed baa ka wariyey sheekh caamir baa ka wariyey anaa layga wariyey anigaa warkan arkay aniga haddaan cid ka sii wariyey ciddaan kasii wariyey hadday leedahay annagaa warkan sheegnay waa inuu waa inuu yahay xawaasta waan aragnay waa inaan anu leehay dooxaana annagaa isdul taagnay dabqadaydani waa inay tidhaa waanu aragnay ama waanu maqalay laakiin dabqadayadan warka keentay haddaanu leenahay waanu dadaalay ijtihaad baanu samaynay maaha maaha markaa tawaatur maaha ijtihaadku wuu gefi karaa waa la gefi karaa haddii ijtihaad meesha yimaado waa in waanu aragnay waanu maqalay warkaa waa inuu noqdo markaa culima afar shardi baynu u shardinay tawaaturka xadiidka aynu odhanayno ama warka aynu tawaaturka ku tilmaamayno wahuwa eh, mutawaatirku an yarwiya waa inay weriso jamaacatun jamaaco shardigii koobaad muxuu ahaa shardigii koobaad waa inuu cadad jiro sow maaha an yarwiya jamaacatun taasaynu ka qaadanay cadadkii jamaacada oo laa yaqacu uuna dhacayn atawaadu iswaafaq cala alkadibi been ay isku waafaqaan can milihim iyagoo kale can milihim iyagoo kale shardigii labaad muxuu inay mustaxiil tahay inay been isku waafaqaan halkaas aynu ka qaadanay shardiga labaad laa yaqacu tawaatu'u cala alkadibi can milihim shardiga saddexaad muxuu ahaa labadaa shardi ee hore cadadka iyo cadamu tawaatu cala alkadibku dabqad kaste ha saameeyaan soo ma shardiga saddexaad wuxuu wahaakadaa waa labadii shardi hore u noqonaysaa wahaakadaa waa inuu sidaa ahaado xagga jamaaca werinta iyo xagga been isku waafaq la'aanta ilaa an yantahiya ilaa intuu ka gaadhayo ila lmukhbari canhuka laga warramayo mayla socotiin hadda ilaa shaygii inta laga gaadhayo waa in sidaa uu ahaado daba eh, been iskuwaafaq la-aanta iyo iyo maxaynun iyo jamaacada saddex shardiga afraad muxuu ahaa asalkiisu waa inuu yahay can samaaca macan mushaahada baynu nidhi sow maaha wayakuunu fi lasli asalkana wuxuu noqon can mushaahadati mushaahado iyo aragti waanu aragnay ow samaacin ama maqal laa can ijtihaadin ijtihaadse ma ahaanayo oo ijtihaad kama noqonayo maxaa tusaale u hadaba ah xadiis xadu tawaatur gaadhay maxaa loo tusaalaysan karaa ama aynu u tusaalayniba xadiisu abi hurayra ayaynu soo qaadanaynaa oo bukhaariga iyo muslimka ku qoran abi hurayre xadiidkiisa wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar man kadaba calaya qofka been igu dul abuurta buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaanan odhan ninka yidhaahda nebi maxamed baa yidhi mutacamidan isagoo kasaya welibana oo u qasdaya oo dee sahwi sabqu lisaan ma aha nisyaanna ma aha halad ma aha waa mutacamidan kas buu u yidhi rasuulka ayaa sidaa yidhi falyatabawa maqcadahu min annaar qofkaasi naarta halkuu ka geli lahaa hasii diyaarsado waa ahlu naari sidaa ha talagala weeyaan inuu ahlu naar yahay au talagala wey waa naar ayaa la gelin doonaa wuxuu naarta ku mutaynaa waa nebi maxamed buu been ku dul abuurtay sala allahu calayhi wasalam waayo way ka adag tahay beenta diintu beenta kale ee caadiga ah way ka adag tahay adduunka jamaaco iyo firaq iyo gruubyo iyo xisbiyaa soo maray guruub waxay ka qayb qaateen iyagoo xisbigooga iyo jamaacadooda doonaya inay xoojiyaan inay axaadiis been addejiyaan oo ay yidhaahdiin nebi maxamed baa sidaa yidhi hadda xisbigoogii bay ugu hiilinayaan madaahibkii adduunka soo maray rag u iyaga u tacasubaya madhabka rag u tacasubaya oo hadda culimadii madhabku ay beri ka yihiin ayaa axaadiis wada been ah qaarkood samaysteen axaadiis wada been ah ayay qaarkood samaysteen markaasay yidhaha nebi maxamed ayaanu ka maqalay adduunka waxa iman doona nin imaamu shaafici la yidha ama imaamu eh, hebel la yidhaa oo adduunka oo dhan cilmigiis wada gaadh wada buuxinaya oo nuur ah waxaa ka soo horjeeda nin kaleoo hebel la yidhaa waa la magacaabaya hadde nebigaas i magacaabay leeyihi iska ilaaliya ninkaasi adduunka uu fasahadiye war bal ama kaagan yaabkan eg waa tacasub agga md eh, xagga madaahibka ah ama xagga firaqa ah ama noocaas way jireen oo qayb weyn bay ka noqdeen qayb kaloo waxaa la helay intay xagga cibaadada u go-een iyo zuhdiga isyidhi un sidee ilaahay loo caasiyaa war ilaahay see looga fogaadaa cibaadaduna lagu jiro waxay is yidhahdeen ummaddu haddaba si ay u cibaadaysato uun aynu axaadiis beena samayno oo khayrkuun ka warramaysa markaasay iyaguna kaceen oo ee waa aqoon la-aantu waxay keenaysaa ma og tahay axaadiis wada mawduuc ah oo aan waxba ka jirin oo waxay sameeyeen maxay ah oo ah nabigaa sidaa yihi calayhi salaatu wasalaam oo fadaailulacmaalka lagaga qaybgelayo lagu gelinayo diinteennu ma dhina miyay u baahantah in la buuxiyo ma axaadiis beenaala inoo sameeyey diinta u baahanta lagu kabo diinteennu way dhammaystiran tahay xadiis mawduuca cid u dejinaysa ay uga baahan tahay haba yaraatee eh, ma jirto qoladaasina gruub kale ayay noqdeen oo maxaanku idhaahdaa iyaguna sameeya waxaynu ognahay yaxya bnu muciin iyo ninkay maalinta u yeedheen ee wacdiga samaynaysa midaan maqan ninka laa ilaaha ila allah yidhaahda he ilaahay baa u abuuraya shimbir noocaasa intaasoo af bay leedahay intaasoo carab bay ilaahay ugu ashahaadataa carab kasta intaasoo khayr baa looga qoraya waa caynka waxbaa la daldalaya meesha waxaa fadhiya dee culimadii xadiidka rag ka mida yaxya bnu muciin iyo rag ragaa meesha fadhiya yaxya bnu muciin baa u yeedhay w markii dambena waxbaa loo ururiyey ninkii waxbaa la siinaya markaasuu yaxya bnu muciin baa u yeedhay wuxuu mooday inuu yaxya bnu muciinna wax hoosta uga dhiibayo wuu u yeedho markuu u yeedho soo ag fadhiistay ayuu yihi xadiidka waxbuu ka weydiiyey sanadkiisii halkuu ka keenay halkuu ku qoray waxbuu weydiiyey yaxya bnu muciin inuu yahayna wuu isku sheegay markaas yii weligayba waan maqli jiray bu yaxya bnu muciin inuu nacas yahay maanta unaan ku ogaaday u uu ka kacayba ya wuu ka kacayba <laughs> kolka waxaan uga soconnaa marka eeg mashaakil baa jira ay ay samayn jireen rag iska wadaaciina oo axaadiista dee intaa waxa u dheer labadaa qaybood in hadda arkayna qayb dhe ka duwan baa jirtay oo dad waxaa jiray sandaqa ahaa oo maxaanku idhaahdaa dawladihii la jebiyey ilan dawladaha baaba'ay muslimiintu markay adduunka qabsadeen dawladaa baaba'ay xadaaradaa dumay xadaaradii yurub baa duntay iyo oroba xadaaradii maxaanku idhaahdaa erfurus iyo eraan ayaa duntay xadaaradii hindiya iyo ka jiri jirtay ayaa duntay xadaarada waaweyn ayaa dumay xadaaradihii dumeyey hadaba dawladihii iyo boqortooyadii ka jiri jiray muslimiinta caloolxumay u qaadeen xiqdi bay hayeen iyagoo shaadhka muslimiinta xidhan ayay qaarkood isku dayeen inay muslimiinta baabi'iyaan waxay yidhahdeen halka aan ka baabi'in karnaa waxa weeye nuurka ay ku duulayaan oon shaki gelino ama nuurka ay ku duulayaan o inu wax ku darsanno markaas iyaguna axaadiis wada been ah oo waxba kama jiraan ah ayay halkaas soo geliyeen maxaa inagaga filan waxaba man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofku inuu aad iskaga hubiyo marka waxa nabiga yiri uu leeyahay ama umada diin uga dhigayo aad inuu iskaga hubiyo ayaa fiican man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar een culimada qaar ba xadiidkan xataa soo geliyay oo yiri ardayga xadiidka akhrisanaya luqadiisu haday khaldan tahay oo luqawi uuna ahayn xadiidkana uu akhrisanayo markuu leeyahy nebi maxamed baa sidaa yidhi si khaldan hadduu ugu dhawaaqo dee waa xadiidka inuu soo gelayaa bay idhahdeen man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar nebi maxamed si uuna odhanin buu leeyahay rasuulkaa sidaa yidhi ha iska ilaaliya markaa xadiidkaasi waa xadiid mutawaatira ah, xaddu tawaatur ayuu ku soo arooray xadiidkaasi saxaabada dhexdeeda iyo intii ka dambeysayba xadiidka mutawaatirka ah intaasaynu culima kaga baxnay axaadiista aaxaadka abal ah hadda eegno walaaxaadu aaxaadkuna waa jamcu axad sida ajalba aajaa loo odhan jiray waa waaxid baa looga jeedaa aaxaad hamsahani wowbay ka timid oo wow bay ka soo bedelantay walaaxaadu xadiidka aaxaadka aynu odhanaynaa huwa aladii waa ka yuujibu waajibiya alcamala in lagu camal falo waxa uu dimnistuu koobsaday in lagu camal falo ayuu inagu waajibinayaa kolka amalkaasi ma amalka axkaamta uunbaa mise xataa camalka caqiidada waa loo deliishan waa loo deliishanayaa caqiide iyo camalkii kale kayrkii ahaaba waa loo deliishani waa xadiidku hadduu yahay xadiid aaxaad ah hadduu tawaatur gaadhana labadaba waa loo deliishanayaa laakiin xadiidka aaxaadka waxaa la deliishan karaa shuruudihiisa markuu dhammaystirto shuruuduu culima leeyahay xadiidka aaxaadku wal aaxaadu xadiidka aaxaadkiihi huwa ladii ka weeyaan yuujibu waajibiya alcamala camal ayuu waajibiyaa lagu camal falo ko in lagu camal falo ayuu horta inagu waajibinaya walaa yuujibu mase waajibiyo alcilma cilmi ma waajibiyo cilmigaasi waa yaqiin nebi maxamed inuu ka soo fulay ah eeg ixtimaal baa jira odhanaya ixtimaal baa jira odhanaya war xadiidkan saxiixa aan ku xukumaynaa miyayna dhici karaynin cinda allahi inuu daciif yahay ma dhici kartaa mise ma dhici karto hada alixtimaal ayaa jira xadiidku aaxaad ah, hadduu yahay shuruudaan la eegaa culima eeg hadda xadiid aynu daciif ku xukumayno laftiisa ayaa saxiix noqon kara cinda allah soo ma ogid eeg meeshani waa madino culimadu iyo dadaal ay bixiyeene wax boqolkiiba boqol ah oo lagu leeyahy xadiidkaasi hadduu saxiix yahay waa saxiixuun hadduu daciif yahayna waa daciifuun oo boqolkiiba boqola maaha horta taa ogow sababtu waxa weeye bal ila fahano hadda hoosu eeg xadiidka daabitkiisa xadiidka saxiixa maxaa culima loo shardiyaa shan shardi baa loo shardiyaa sooma xadiidku markuu saxiix yahay maxaa ka mid a shanta shardi ya maxaa ka mid a itisaalu sanad sanadkiisu waa inuu mutasil yahay waa kow maxaa ku xiga shardiga labaad eeg waa cadaalatu ruwaad sooma ruwaaddu inay caadiliin yihiin waa laba waa dabt soo maaha dabdu ruwaad soo maaha dabdu ruwaad ruwaaddu inay daabitiin yihiin waa saddex soo saddex maa culimo afar maxaa kusii xigay cadamu shuduud waa inuun shuduud jirin shan cadamu cilatin qaadixa sow shantaa maaha haddaba markaan dabdu ruwaadka eegeyno dabdu ruwaad haddaan eegeyno sheekh caamir haddii uu wax ilaawo axaadiis badan haddii dhowr dhowr maalmood hadduu inoo yimaado xadiis hebel ka uu ilaawo isyar daba mariyo ama xadiis kale uu inoo sheego eeg waxaynu odhanaynaa sheekh caamir xadiidkiisa maxaynu odhanayna markaa m waxaynu odhanaynaa mi war xadiidka ha waxbuu ilaaway dee daabit maaha baa la odhanaya eeg haddii masalan eeg sheekh maxamed maalin ay waxsi kaa noqdaan ila waxaa laga yaaba inaad ilowday si alluune nebi maxamed ma been baad ku abuuranaysaa eeg dabdigan ama dabdu sadri aynu qaadana ama dabdulkitaabo aan qaadana ama dabdi mutlaqa aynu qaadana eh. eeg waa inuu raawigani daabit yahay baa lagu leeyahay haddaba hadduu ilow kugu yar yimaado imise culimo ilow ku yimid baa laga tegey xadiidkoogii oo waa daciif la yidhi miyayna dhici karaynin maanta warka warkaad ii sheegtay inuu ilow ku jiray ood wax istaba marisay laakiin kaad berri ii sheegaysaa inuu sax yahay mayna dhici karayn soo ma dhici karto de haddii qofka ilow lagu arko xadiidkiisa waa la tuuraa daciifkaa lagu daraa xadiidkiisa maxaa lagu daraa daciifka dee ninkaa idile sheekh ee xadiidkiisa aan daciifka ku daray miyayna dhici karin cindallah inuu sax yahay uu saxiix yahay oo kii maantana ilowga uu ka galay kaberiyana una ilow ka gelin mayna dhici karaynin way dhici kartaa kolka waa miisaan culimadu ay ugu talagaleen in xadiidka lagu ilaaliyo musalaxu laakiin hamoodin marka lagu waa daciif boqol kiiba waa la hubaa inuuna nebi maxamed odhanhays odhanin waa saxiix oo aaxaad ah tawaaturka waa la hubaa laakiin saxiix aaxaada ah markuu yahay aaxaad ah hamoodin inay tahay waa la hubaaba inuu rasuulku yidhi sala allahu alay slam qofkan daabidka maanta hadal kuu dabdiyey dee waxaa dhici karta inuu syar moodsiyo yaro ilaawey oo meelaha qaar ama jumlooyin istaba mariyey ama si un ay wax ka yar noqdeen way dhici kartaa ogaan hadda ma aha xadiidka horta aaxaad markuu yahay waa nooca cilmibuu waajib camal buu waajibiyaa laakiin cilmi ma waajibiyo buu sheekeenu yidhi masalada walaa yuujibu lcilma waa mas'ale aada looga hadlo laakiin kitaabkeennu maadaamuu mukhtasar yahay waxba ku leexan shantaa shardiyan hadda aynu u shardinay xadiidka saxiixa ah sow shan shardi maaha culimas adii sheegteen ya shantaa shardi dee waad arkaysaa shantaa shardi saddex kamidihii sanadkay ku dhacayaan saddex kamidihii maxay ku dhacayaan sanadkay ku dhacayaan laba kamidihina matnigay ku dhacayaan kolkaa waxaa sanad xadiidku wuxuu saxiix u noqdaa eg matnigiisa iyo sanadkiisaba mararka qaar waxaa laga yaabaa in lagu yidhaha xadiidkaasi waa saxiixulmatni lakin waa daciifu sanad ma aragteen saxiixulmatni daciifu sanad maad aragteen eg waxaa laga yaabaa mararka qaar in lagu yidhaha waa saxiixu sanad lakin waa daciifulmatni eg sanadkii shuruudihii wuu dhamaystirtay laakin matnigii baan dee ayay waxsi ka noqdeen kolka markaan leenahay dabdabd eh, ruwaad iyo cadaalat ruwaad iyo itisaalu sanad saddexdaa sanadkaa loo shardiyaa markaan leenahay cadamu cila qaadixa iyo cadamu shuduud labadaan ayaa iska leh cila qaadixa iyo cadamu shuduudna matnigaa iska leh kolkaa shantan shardi ee xadiidka saxiixa aan leenahay waa shuruud wax matniga u dhaca iyo oo matniga laga rabo iyo wax sanadka aynu ka rabnaba yeelanaya weeyi wayanqasimu wuxuu uqaybsami xadiidka aaxaadkiihi ilaa mursalin mursal buu uqaybsami xadiid mursal ah wa musnadin iyo mid musnad ah falmusnadu musnadku matasala isnaaduhu sanadkiisu ku xidhiidho weeye horta sanad maxaa la yidhaha sanad sanadow maxaa tahay sanad asanad culimada mustalaxu sanadka laba macnay u yaqaaniin qolo sanadka waxay u yaqaaniin silsilatu rijaal qolona waxay u yaqaaniin tacdaadu silsila labadaa macno ayaa ereyga sanada loo yaqaanaa sanad imika maalan markaan anuu war sheego ee warka sheekh caamir iga qaado ee sheekh caamirna uu kasii qaado sheekh maxamed uu ka qaado sheekh xuseen uu ka qaado sanadka mar waxaa loo yaqaan ayo rijaal annaga afartan nin baa sanada afartan nin ayaa sanada mararka qaarna may afartan nin maaha sanadka tacdaadkooga can moxamed can caamir can moxamed can xuseen tacdaadka qirintaa sidaa loo tiriyey ayaa sanada labada qowlba culimada mustalaxa insha allah waan ku arki doonaa haddii rabbi ogolaado haddaba musnad marka lagu leeyahay waxaa musnadka loo yaqaan waa ismi mafcuul oo asnade ka yimide xadiidka musnadkiihi waa matasala isnaaduhu sanadkiisu markuu xidhiidho ilaa qaailka matniga intuu ka gaadhayo qaailka matniga intuu ka gaadhayo waa inuu sanadka xidhiidhaa musnad baa la odhanaya xadiidkaa walmursalu mursalkuna maaka weeyaan lam yatasil isnaaduhu sanadkiisu uuna xidhiidhin welibana xaggee ka goo o ma inuu bartanka ka goaa mise waa inuu sanadku wada maqan yahay ma inay laba maqan yihiinba ma inuu xagga sare ee rasuulka xigta ka go waa dhinacee xagga rasuulka xigta walmursalu mursal walmursalu mursalku maaka wey lam yatasil uuna xidhiidhin isnaaduhu sanadkiisu uuna xidhiidhin dee hadda munqatic baa jiray oo mucdal baa jiray oo sanadku ma xidhiidhi jirin iyagaba laakiin xaggay ka kala go iyo inta goan baa iye lagu kala duwanaa mursalka iyo munqaطica iyo mucdalka saddexdaas isagoo marka wada kala duwanayn sheekeenu dee ilaaq guud ayuu samaynayaayo dee kii saniicii musalaxa dhinabu ka yar baydhaya waad arkaysaa walmursalu mursalku maanka weeyaan lam yatasil uuna xidhiidhin isnaaduhu sanadkiisu mursalka haddaba maxaa laga yeelayaa fain kaana hadduu yahay min maraasiili gayri saxaaba qof aan saxaabi ahayn mursal ka soo furay haduu yahay ama saxaabada qeyrkood maraasishoodii hadduu noqdo falaysa bixujatin lama xujaysan karo qof aan saxaabi ahayn hadduu mursal ka dhigo min maraasili hayri saxaababa hadduu noqdo falaysa bixuja lama xujaysan karo taabici baa mursal ka dhigay miyayna dhici karayn eeg waxaa la isweydiinaya oo niyow taabici hadduu xadiidka mursal ka dhigo dee qofka maqani waaba saxaabiye saxaabigu sawkii asaxaaba kulluhum cuduul aynu ogeyn saxaabadu waa caadiliin asaxaaba ilaahay baa u doortay nebi maxamed asxaabtiisii inay noqdaan maxaa mashkiladee ku jira markaa aljahaalatu saxaaba maxaa saxaabi maxaa ku jira haddii uu mursalka hadduu taabicigu mursal ka dhigu saxaabiga ka boodo oo can rasuulilaahi uun yidhaha sala allahu calayh wasalam minu meesha saxaabi ka maqnaan karayn waa sax saxaabi wuu waxaa la ogaaday inuu taabicigu wax ixtimaal baa jira ixtimaal odhanaya wuxuu xadiidka ka warin karaa taabici kale taabicigu xadiidka ayuu ka warin karaa taabici kale ayuu ka warin karaa kolka taabicigaa kale yaa inoo damaanad qaaday de yaa inoo garanaya taabicigaa kale yaa inoo garanaya saciid ibnu musayab oo taabici ah axaadiistiisa mursalka ah mooyaan buu ina yidhi axaadiistaa mursalka ah iyada la xujaysan maayo odhan mayne waa la xujaysani saciid ibnu musayab axaadiista mursalka ah buu leeyahay sababtuna waa maxay saciid ibn musayab axaadiistiisa mursalka ah loo xujaysanayaa waxa saxaabiga axaadiistiisa mursalka ah loo xujaysan waa la baarayo dhammaan waxaa la ogaaday iyadoo wada masaaniid ah oo dee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam toos u gaadhaysa oo ciddii maqnaydna ay saxaabe yihiin wuxuu yidhi sheekhu fain kaana hadduu yahay min maraasiili hayri saaabi hayri saxaaba saxaabada kayrkood maraasishii ay lahaayeen falaysa bixujatin xujo noqon maayo afarta imaamba qowlkaa ayay qaateen oo a'immadu qowlkaa ayay qaateen ay ku camal faleen inaan la xujaysanaynin saciid ibnu musayab baa laga soo reebayaa saciid ibnu musayab isaga waa la baadhay ilaa maraasiila saciid ibni lmusayab saciid ibnu lmusayab maraasiishiisa mooyaane fa inahaa iyada futishad waa la baadhay oo fawjidad waxaa la ogaaday masaaniide iyadoo wada musnad ah can nabiyi nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam loo wada tiirinayo ayaa la ogaaday halkaa ayuu sheekhu kaga baxay qaybtaana imaamu shaafici qowl ayuu leeyahay odhanaya kibaaru taabiciin mursalkooga waa la deliishanayaa oo waa la waa la xujaysan karaa kibaaru taabiciin maraasiisha kibaaru taabiciin sida curwata bnu zubayr iyo waa la deliishan karaabu imaamu shaafici ayuu qaatay laakiin shardi buu ku xidhay oo waa markuu wax xoojiye helo ama mursal kaloo xoojiya markii la helo hal la deliishada buu leey kibaaru taabiciin raga taabiciinta arigooda ugu waaweynaa siiqatu adaa alxadiid baa jirta siiqatu adaa alxadiid meelaha tadliisku gala ayay ka siiqatu adaa alxadiid Ehm, siiqatu adaa xadiid xadiidka markaad gudanayso ama la gudanayo horta sidee loo gutaa waxaan ka maqlay wuxuu igu yidhi siyaabo badan baa loo gutaa soo maaha iyo can iyo an xadiidka cancano waxyaabo badan siiqooyin badan baa lagu gutaa kolkaa meelaha tadliisku galo ee khatarta ah ayay kamid tahay meelaha tadliisku galo ee khatarta ama xadiidka laga baadho ayay kamid tahay walcancanatu horta cancanadu tadkhulu waxay gelaysaa cala alasaniidi sanadyada ayay gelaysaa waa in dhammaan can fulan can fulan can fulan la isticmaalo kolka markaad leedahay can fulan baa laga wariyey can fulantaasi waa jaar majruure ma taxdiis buu ku tacalluqi xadaanii baan u qadarnaa mise simaac buu ku tacalluqi samictu baan u qadarnaa mise akhbara buu ku tacalluqi akhbaranii maxaan u qadarnaa can fulan can fulan can fulan marka la leeyahay walcancanatu cancanadu waa cancancan baa cancano loo bixiyey walcancanatu cancanadu tadkhulu waxay gelaysaa cala alasaaniidi asaaniidda dusheeda ayay gelaysaa oo sanadkiibay cancana geli waidaa qara'a shaykhu sheekhu hadduu akriyo sheekhaagu hadduu cashir kuu akriyo ama xadiis uu kuu akriyo yajuusu waxa u bannaan liraawi raawiga warinaya ama dhegaysanaya an yaquula inuu yidhaha xadaanii uu ii warramay xadaanii wuu ii sheekeeyey o akhbaranii wuu ii warramay labadaa kaa doontaad qaadan kartaa waidaa qara'a huwa ardaygu hadduu akriyo cala shaykhi sheekha uu ku dul akriyo waxaa jirtaa kayfiyatu taxamul iyo kayfiyatulada wax la yidhahyo xadiidka lagu baadhaa jira kayfiyatu taxamul iyo kayfiyatuladaa taxamulkii hadda ma aha waa adihii wey karaynu ka hadlaynaa kolkaa waidaa qara'a huwa haddii uu ardaygu akhriyayo calaa shaykhi sheekhana uu ku dul akhriyayo yaquulu wuxuu odhani ardaygu akhbaranii wuu ii warramay walaa yaquulu odhan maayo xadaanii wuu ii sheekeeyey wain ajaazahu waa kayfatu taxamul ma og tahay wain ajaazahu haddii uu u ajaazeeyo haddii uu sheekhu u ijaazeeyo ardayga uu yidhaha kitaabka waad iga warin kartaa kitaabka waa ijaazan kuu siiyey ilan waa siiqooyinkii culimadu ay isticmaali jireen halkan shahaadooyinka ayay ku jirtay shahaadadan hadda aynu qaadano ee jaamacad heblaaye iyo madrasad heblaaye aan ka qaadanay aynu leenahay sheekh hebel baan ka haystaa bay ahaan jirtay ijaazo ijaasadana la iska kaa siin maayo uun inta maalin lagu arko oo in ad odhanaysu sheekh hebel kitaabkaa i ijaase waan ku ijaaseeyey ma aha waa in waxani waa diin waxay u baahan tahay dariiqeegii in la maro aqoontaada in la hubiyo bisaylkaaga in la ogaado inta eh, mugaaga in lagu qiyaaso aad u baahan tahay ha lagu qiyaaso aqoontaad xambaarsan tahay intay la eg ha lagu qiyaaso markaasaa lagu odhanayaa aynu sidaa samayno ama ijaaza lagu siinaya ama waa lagu siin maayo wain ajaazahu hadduu u ijaazeeyo ashaykhu sheekhu min gayri qiraacatin ki oon una jirin sheekhuna ma akriyin ardayguna ma akriyin ijaazaa loo siiyey waxway siyaabo badan baa lagu ogaaday qofkani inuu ehel u yahay fanigan ama kitaabkan ama caynkan فيقول wuxuu oranayaa ardaygu markuu hadaba adaha samaynayo ajaazani ijaazu isi ama akhbarani ijaazatan ijaazanimo ayuu igu waramay in sha Allah ta'ala ashirkeeni ayuu inoogu joogaya wallahu subhanahu ta'ala ala